بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم هذا الكاتب يوحي كحرية هي ومن السنة دي بكحرية ومن السنة وحا كمدة إجران أهل البدع ومباينتهم ومن السنة وحا كمدة ترك الجدال والخصومات في الدين ومن السنة وحا كمدة ترك النظر في كتب المبتدعة سوصابك في سبح عليهم حق ركول عطفين وترك النظر ما كمدة الطريقة الصحدة نبي طريقة دي سيئة ضدك أهل السنة وناي مريه طريقة وحا كمدة ترك dariiqada saxda ah ee nebiga dariiqadiisii ah dadka ahlu sunnuna ay mareen dariiqada waxaa ka mida tarku nadari siirada laga tago fii kutubi almubtadicati dadka mubtadicada kutubtoodoo la fiiriyo arrintaa in laga tago ayib waataan soo tilmaanay oo mubtadacada uuna ka hadli doonaa sii wadi doonaa waxna waa ka soo tilmaanay marka dadka eh, bidcada caamka ku ah kutubtooda ay qoreen in aan la fiirinin oo layska ilaaliyo aan la akrinin aan la daalacanin ee laga fogaado sidii horeyba aan usoo sheegnay la fadhiisigooda iyo ziyaaradooda iyo booqashadooda iyo in laga fogaado doodooda iyo murankooda iyo laga fogaado allahuma xaalaadkii la soo reebay oo aan soo sheegnay mooye ayaa waxaa ka mid a isla baabka laftiisa ku imaanaya kutubtooda akhrinteeda iyo fiirinteedana in laga fogaado saas macana oo kutubtooda way ka degi jireen sababtuna waxa weeye saan horeyba usoo tilmaanay waasiyana lilmuslimiin min darariha wa khatariha muslimiinta waxaa laga ilaalinayaa oo laga dhowrayaa eh, dhibka kutubtaasi ay leedahay iyo khatarta ku jirta ayib marka min hada albaab bay marka uga degi jireen oo sidaysan ruuxa muslimka adhib ah uga soo gaani kitaab marka khalad ku jiro dadka muslimiintana caqiidadooda dhib u geysan kara in looga digaayo min baabi nasiixa waay laakiin waxaa dulmi noqon kara waxaan ku jirin inaad dusha ka saarto taas gaalkana lama ogola mubtadicana lama ogola faasiqana lama ogola taa waa min baabi dulmi waay ruuxu wuxuusan ahayn iyo waxaan jirin inaad dusha ka saartahay ama kitaabka waxa uun ku olin aad saartahay taasi waa dulmi laakiin wixii ku yaalay inaad sheegto dadka uga digtahay taasi ma aha muxuu ahaayey waa min baabi nasiixa way markaa macana ayib rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayay ka sugan tahay xadiis sanadkiisu uu xasan yahay inuu ka digay eh, kutubta ahlulkitaabka ahlulkitaabka kutubtooda akhrintooda inuu uga digay saxaabadaas salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo waxaa kutusaya xadiidka jaabir bni cabdillaah cumar ibn khataab baa nebiga u yimi sal lla alay wasalam fi kitaabin asaabahu min bacdi ahli lkitaab ahlulkitaabka qaar ka mid a kitaab uu ka qaatay ayuu nabiga ula yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cumar wataa ula yimi nabiga sal lay slm faadiba markaasuu nabigu cadhooday sal lay slam markaasaa wuxuu yihi amutahawikuuna yabna alkhaaab ina khaaabow ma kuwo tahawuka waxa laba macno waa lagu itlaaqa ma kuwo wareersan baa tihiin oo waxu caddayn waa la dhihi kara oo tahawaka bimacnaa taxayara way ku timaada tahawuka waxaa kaloo la yidhaahdaa ma kuwa haadaan ku dhaca hayaa tihiin meel khatar oon laga soo bixi karin alwuquuc fi lhuwa yani haadaan iyo booraan aan laga bixi karin ma god baad ku dhacaysaan macnahana waa ku timaadaa kelimada amutahawikuuna yabna alkhaaab buu ku yidhi waladii nafsii biyadihi laqad ji'tukum biha naqiyatan waxaan idinla imid idu nabigu sal alay wasalam allaha naftaydu gacantayda ku jirtaan ku dhaartay waan idinla imid risaaladan iyo fariintan alla iisoo dhiibay iyada oo saafi aan idiin keena waay iyadoo cad oo sidii ilaahay iigu soo dhiibay baan idinsoo gaadhsiiyey laa tas'aluuhum can shayin fayukhbiruukum bixaqin fatukadibu bihi aw bibailin fatusadiqu bihi saas maana nimankaa waxa weydiisanina nimanka ahlulkitaabka yahuud iyo nasaarada ah haddaad wax weydiisaan laba miday noqonaysa ama xaq bay idiin sheegayaan kutubta ku taalla markaasaad beeninaysaan oo dee kutubtii tawraad iyo injiil ha bedelaan qaar ka mida ah, laakiin qaar saxsan baa weli ku yaallo oo hadalkii rabbi ah kulli lama wada bedelin marka waxaa dhici karta intay wax idiin sheegaan inaad beenisaan oo tila waxba kama jiro ood markaa khatar gashaan ama waxaad dhici karta intay baatil idiin sheegaan inaad ka rumaysataan oo marka aad khatar gashaan sidaas daraaddeed waxaad uga baahan tihiin maba jiraba kitaabka ilahi baa idin leeyahay markaasu nebigu wuxu uhi sal lla alay slam waladii nafsii biyadihi low anna muusa kaana xayan maa wasicahu ila an yatabicanii ah, ilaahaygana saydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay nebi muuse hadduu noolaan lahaa uma waasic noqoteen inuu iraaco mooye ah idinka waxaad ka hadlaysaan kitaab aad soo gaadheeno wadaadadoodii aad ka soo gaadheen iyo waxyaalo meel ku qoran xataa nebi muuse hadduu maanta noolaan lahaa waxaa waajib ku noqon lahada inuu iraaco marka maxaa u weydiinaysaan oo kutubtooda ka rabtaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleh arrintaa marka waa ka cadhooday waana diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asarkaasi sanadkiisu waa xasan ama xadiiskaasi sanadkiisu waa xasan sheekh albanina caleyh raxmatullahi irwaagu ku keenay isagoo taxsiininaya ayib culimmada salafku marka way ka sugan tahay kutub badanoo ka digeen baa jira kutub ka digeen baa jira oo halayska ilaaliyo yidhaahda muxuu ahay kutubtaasi taqriiban in badanoo ka mida ah waxaa ururiyey ninka la yidhahdo mashhuur xasan salmaan kitaab wuxuu leeyahay kutubun xadara minha alculamaa saas la yidhahdo laba mujallad ah oo kutub fara badan oo culimadu ay ka digeen oo khatar xambaarsan uu kusoo ururiyey macnaha ayib alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah xaris ibn asad ilmuxaasibi ninka la yidhahdo saaxib ilmusnad oo nin muxuu ahaaye qolyahan afkaar badan oo tasawufka wax badan xambaarsanaa ninka isaga ah ayaa wuxuu keenay saciid ibnu camr ilbardaci ayaa wuxuu leeyahay waxaan xaadiray buuhi abu zurca abu zurcat alraazi waa imaamkii muxadiska ahaa wey abu zurcan la joogay buuhi isagoo la weydiiyey xarisin ilmuxaasibi iyo kutubtiisa markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii su-aasha lahaa iyaaka wa hadihi lkutub abu zurca dhahay kutubtaa iska jir aad sheegaysa hadihi kutabu kutubu bidacin wa dalaalaat buuri waa kutub bidco iyo baadi buuri calayka bilathar xadiiska iyo aaaarta salafka laga soo guuriya taa qabsami fa inaka tajidu fiihi maa yugniika waxaad ka helaysaa wax kugu filan axaadiistii aahaartii saxaabada aahaartii taabiciinta ayaa wax kugu filan diin ahaan aad ka helaysaa maxaad uga baahan tahay marka waay kutubta maxaa kaaga maqan ood ka raadinaysaa man sidaas weyaan ayib markaasaa waxaa lagu yidhi abu zurca waxaa lagu yidhi fii hadihi lkutubi cibra layidhi kutubtan ay nimankani qoreen waxaa jira duruus iyo cibar baa ku jira wax lagu cibro qaato laga faa'idaystaa ku jira markaasu wuxuu ku yidhi maa lam yakun lahu fii kitaabi illahi cibra falaysa lahu fii hadihi lkutubi cibra bu ilaahay kitaabkiisii ruux cibro ka waayey kutubtaa cibro ku heli maayo ah. balagakum ana sufyaana wamalikan walawsaaciya sanafuu hadihi lkutub fi lkhataraati walwasaawis buu sufyaan thawri malik bnu anas iyo aimmadii sunnada kutubta uu muxaasibi xaaris ilmuxaasibi uu qoray waxaasoo kale inay qoraan miyaa idin soo gaadhay bu maa asraca annaasa ila lbidac bu ah. yani dadku waa la yaabe u degdeg badanaa buu ihi bidcooyinka yani bidcada dadku waxay ugu degdegayaan si sunnada ugu degdegayn naftii iyo shaytaan iyo balaaya ka shaqaynaysa saas way macnaha marka kitaabta uu xaris ilmuxaasibi qoray buu ka digayaa iska jiruu ayib alimaamu axmedna caleyh raxmat ullahi sidoo kale waxaa laga soo guuriyaa oo ibnu qayim uu keenay kitaabkiisa alturuq alxukmiya fi siyaasa sharciya fasal buu ku keenay oo leeyahay kutubta afkaarta baadida ee luunsan ay ku qoran tahay imaamu axmed waxaa la weydiiyey o marruudi baa weydiiyey wuxuu ku yidhi kitaab waxaan soo cariyeystay oo nin ka soo cariyeystay afkaar xun ay ku qoran tahay marka kitaabkaasi haddaan googooyo ama aan gubo damaano ma laygu le ma laygu leeyahay ma layga qaadaya damiin ma ma yani ma layga ma gudaya alimaam maalik wuxuu yihi maya waxaan dhihi laha imaam axmed imaam axmed wuxuu yihi maya gub buu kuhi gub markaasuu wuxuu yihi nebi maxamed baa wuxuu arkay cumar ibnu khataab buu ku arkay isagoo kitaab gacantiisa ay ku jirto nusko tawreed ah Ah. oo weliba aad u cajabiyey oo cumar uu la bogsan yahay qur-aankana waa wax ka waafaqsan buuri markaasuu nebigu cadhooday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka atarkiibuu keenay hadda aan ka hadlaynay marka waxay yani wax weye ka mid ah muxuu ahaay madhabka ahlusunna waljamaaca kutubta noocaasoo kaleeta in laga fogaado oo muxuu ahay akhrintooda iyo fiirintooda iyo kutubta ahlulkalaamka khaasatan ahlulkalaamka iyo falaasifada iyo kutubta ahlulbidaca iyo inaan macnaha wax weye la akhrisanin ayb sababtu waxa weeyaan ruuxii waa bedelaya oo khatar bay gelinaya qaacidadaa waxaa laga soo reebaya oo laga soo istisnoonaya taasi muslimiinta guud bay u taallaa amaa dadka culimmada ah ee bartay madhabka ahlusunna waljamaaca masaa-ishana daliilkooda iyo sida ay yihiin si fiican u itqaaniyey ayaga inay kutubta ahlulbidaca daalacdaan si ay u radiyaan waa loo ogolya saas maana kutubta ahlulbidaca falaasifada mubtadicada ahlulkilaamka firaqa lumay kutubtooda xataa muxuu ahay nusakdan towreed iyo injiilay ka soo jeeda muxuu ahay kitaab almuqadas iyo cahd uljadiid iyo cahd ulqadiim iyo yani waxa weye inay akhriyaan inay daalacdaan si ay u radiyaan oo u naqdiyaan iyagaa loo ogolay waase waxaa shardi ah inuu ruuxu aqoon fiican u leeyahay manhaja ahlisunna waljamaca masaa-ishan maxay ka qabeen adiladeeda meeshay mareen markuu sidaasoo kaleeto uu muxuu ahaaye aqoonteeda leeyahay inuu marka yani u akriyo si uu radiyo u tafniidiyo waa loo ogolay sidaasayna culimo badani ay sameeyeen bal inay waajib noqotaaba dhici karaysa oo min baabi maa laa yatimu lwaajibu illa bihi huwa waajib haddaan si kaleeto khalafkoodii loo muujin karaynin oon baadilkoodii loo ratin garaynin ilaa in la barto mooyaane shardigaa horaa laga hormarina oo ruuxa baranaya waa inuu yahay ruux isaga laftiisa yani waxa weeye eh, bartay dariiqii saxda ah maxaa saa loo leeyahay waxaa saa loo leeyahay adoon dariiqa saxdaa baranin haddaad kutubtan ka bilowdo shaki male adiga laftaadii baa farrimaya laanna wax ku ilaaliya ma haysa saas macana waxaad ku ilaashanto oo macnaha ku dhowrsanto shubahan iyo waxanaad akrinayso kaa waardiyeeya oo kaa xifdiya ma haysatid qalbigaaga waa faariq waad madhan tahay afkaartani marka qalbigaagii bay gelaysaa adigii baa ku saamoobaya laftaadii baa marka waxaad soo baxaysaa waxaad akrinaysay ayaad yani waxaye ayaa macnaha waxbay ku saamaynaya min hada albaab baa shaykhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo alcalaamatu ibnu lqayim iyo keyrkoodba ayaa waxay akhriyeen kutub fara badan oo kutubta ahlulahwaaga ka mida ah. saas maanaa kutubta falaasifaday akhriyeen oo kutubta ahlulahwaag ay akhriyeen ilaa ay xataa kagaba iyagii kaga hormareenba qawaaciddii iyo usuushii ay wax ku salaynayeen markii dambena ay u isticmaaleen radintooda iyo burburintooda khaasatan sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah marka min hada albaab laa bas laakiin quyuud iyo shuruud bay culimmadu dhigayaan ay ugu muhiimsan tahay ruuxu inuu inuu aqoon u leeyahay horta dariiqa saxda waana musiibada haysata dad badanoo maanta kutubtan akrinahayo oo dhex gelayo oo jaamacadaha laga dhiga tegayo oo muxuu ahaayey arda fara badan oo hadda meeshan ka tagtay oo markoodii hore asalkoodu saxsanaa oo kutubtan wax looga yar akriyay sunnada iyo dariiqada saxda baa waxay tegayaan suudaan jaamacadaha waxaa laga dhigo afkaartii ashaacirada iyo maaturidiyada iyo afkaartii kharibniid baa laga dhigaa falsafaha asal u ah baa asal waxay tegayaan masr bay tegayaan kuliyaadka waxay gelayaan mxuu ahaay usuuludiinkay gelayaan nafs afkaartaasaa loo soo akrinaya falsafaa loo soo akrinaya waxay tegayaan malaysia aadaya suuriya aadaya ardaygii marka wax badan ma aqoonin meeshii markuu tago falsafadan iyo cilmul lagu furo in badanoo ka mida ah iyagoo munxarifiinay soo noqonaya ayagoo munxarifiin ood leedahay war malaha intiisii yarayday meeshan uu la joogay baaba u dhaantayba laytahu inuusan aadin baa u dhaantay haddana kaaga daranta markay afkaarta khariban la soo noqdaan wixii in ay wax dhegaystaan oo wax akhristaan oo madhabkii ahlusunna iyo kutubtiisii akhriyaan oo culimmada ka dhegaystaan oo haddana waxoogaa uma badna leanna waxa weye waa jaamici waa dictor waa magister waxoogaa shahaaduu wataa madaxa u buuxa gaaladu waxuu sheeg markaas wadaadka masaajid wax ka sheegsheegaya muxuu sheegay shahaado tara wata anugu qoryahood kharibanta waxbaa kaa halaabay oo biia ku kharibtay marka yani masaladaasi waa masalo aad iyo aad khatar u ah muxuu ahaaye madhabkan iyo manhajkan saxda ana halis badan ku haysa ardadiisii iyo dadkii wax soo barayna halis badani ay meeshaas kaga wajahantahay wey macnaha marka inuu ruuxu eh, in badan anigu waxaan kula taliyaa ardada meelaha aadaysa inay xataa ka fogaadaan muxuu ahay kuliyaadka mawaadda noocaasoo kalaa laga dhigay wax nafci leh maada keenin waxunbaa wakarribi aduna waa wakarribinta saas way marka inuu ruuxu leeyahay asaas hore intuu markuu gelayo waxyaabahan oo akhrisanayo oo dhegaysanayo ujeeddada uu dhegaysanayana ay tahay inuu radiyo ee aysan ahayn inuu xaq ka raadiyo marka horena uu haysto wiqaayo iyo wuxuu isku ilaaliyo oo xoogaa aqoontiisu dhisan tahay haddii shuruudaa la helo markaa laa ba'sa bay culimmadu leeyihin ama haddaan shuruudaa lahayn ka fogow waa midaas macnaha waxa weyaan ha akhrisanin markaa macna ayib walisqaa'i wa tarku lisqaa'i baa sunnada ka mid u dhegraaricinta in laga tago ilaa kalaamihim hadalkooda loo dhegraariciyo in hadalkooda loo dhegraariciyo oo bimacnaa waxa weeyaan in la dhegaysto majaalistooda la xaadiro duruusahooda la dhegaysto muxuu ahaaye warkoodu dhegtaada ku dhaco aad wax ka raadiso taa iyadana muxuu ahaa in laga tago ayaa sunnada ka mida wey macana uma banaana in la dhegaysto lanna waxaaso dhan waxaa laga baqayaa inuu qalbigaaga wax kaga dhego madhabkoodu iyo fikirkoodu kula qumanaado marka aad madhabkii sunnada iyo muctaqadkii saxda aad ka fadisho oo tiraado wixii horen haynaba wax meesha ku jira wax jiraba maaha saas maana marka inaad dhegtaada ka xidhato dhagtaada inaad ka xidhato leanna waxa weye waxaad ku talagelaysaa dad badani waxoogaa way isyara mahadiyaano wuxuu ku leeyay war aniga waxbaa ii kala baxsan waxbaa ii kala baxsanoo nin hadda eh, muxuu ahay wax ka khaldamayaan ma ihi ah, waa garanaya maxaa saxsan maxaa khaldan ninkii hadda loo baqi lahaa ma ihi buu kuleeyay waa ismahadinaya markaasuu waxyaabahan intuu dhex galo buu inxiraafaya leanna qalbigaaga adiga ma hubtid haddaadan wiqaayada iyo taxadar ka qaadanin oodan muwaadinta noocaasa ka fogaanin ood ismahadisood waxoogaa kalsooniya muujiso qalbigu sidiisaba aad buu u jilicsan yahay shubahaadkana ugu jilicsan yahay saas macnaha waxaa laga yaabaa wax yar oo ku gaadhay oo dhegtu intay maqasha ee qalbiga u gudbisay adigoo dhanba qalbigaagi inuu bedelaa dhici karayso saas macnaa marka taxadar ahaan in laga fogaado sidaa way siday aimada salafku tilmaamayaan alimaam laalakayi wuxuu soo saaray kitaabkiisa yani waxa weyaan uu ku keenay macmar buu ka warinaya macmar wuxuu yidhi ibnu taawuus ayaa wuxuu meel wuu fadhiyey buui ah. marka waxa u yimi nin muctazili muctazili markaasu wuxuu bilaabay buui inuu hadlo muctaziligii markuu u yimid wuxuu bilaabay inuu hadlo wax sheeg sheego ibnu taawuus marka labadiisa farood buu labada dhagood geliyey yani labada dhagood buu faraha gashay markaasuu wiilkiisi wuxuu ku uhi ay bunaya adfil asbicayka fii udunayka washdud ah, wiilkaygiiyo wiilkiisaa meesha fadhiya labada gac farood dhagaha gasho kuna adkee buu weliba wax yarna ha ha ah, aada ugu adkee laa tasmac min kalaamihi shay buui ninka hadalkiisa waxba ka maqli wax yar yuusan dhagtaada gaadha yani wuxuu ka wadaa uri macmar markuu sidaas leeyahay macmar baa wuxuu leeyahay <clears throat> markuu isaguna dhagaha faraha gashaday wiilkiisana uu dhagaha faraha gasho wuxuu ula jeedaa buu leeyahay yacni ana alqalba daciif waa imaam weyn oo aimmadii sunnada ka mid aho caalim aw ah wuxuu u samaynayaa wuxuu leeyahay qalbigu waa tabardaraya qalbigu waa tabardaraya wamaa yudriinii maxaa ogeysiiyey wax yar intaan yani wax weeyaan fududaysto inayba qalbigaygiiba shubha ku dhegto oo anigaba aan khatar galo soma suuroobi karto marka saas daraaddeed waa taxadar wey macnaha sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca kitaabkiisaasuu ku keenay lalakai afarka isaga wakadalika waxaa kaloo uu soo saaray bisanadihi ilaa ismaaciil ibnu khaarija wuxuu yihi laba nin baa waxay usoo galeen maxamed ibnu siriin waa taabici ninka horena taabici laba ninoo ahlulahwaaga ka mida ah, firqooyinka lunsan ka mida ah, ayaa waxay usoo galeen maxamed ibnu siriin taabicigii jaliilka ahaa markaasa waxay ku dhahen yaa abaa bakrin nuxadituka bixadiid bay yidhahdeen ah, abubakarow sheekaan kuu sheegayna war naga dhegayso markaasuu yihi la maya inkama dhegaysanayo markaasa waxay yidhahdeen fanaqra'u calayka aayatan min kitaab illah hal aayadoo qur-aanka ka mid aan kugu dul akrinay naga dhegayso markaasuu yihi la xataa aayad qur-aan haygu akrino xataa aayad idinka dhegaysan maayo markaasu wuxuu ku yidhi taquumaani canii wailaa qumtu ah, ama waad iga istaagaysaan ama anaa istaagi buuri meeshasii wada fadhin mayno ama idhaafa ama waa idhaafa faqaama arajulaani fakharaja buuri labadii nin waa istaageen waa baxeen raggii rag ka midoo meesha fadhiyay baa marka waxay ku yidhaahdeen maa kaana calayka an yaqra'a aaya maxaa dhiboo kaa soo gaaraya hal aayada inay akriyaan maxaa maxaa dhiboo ku jiray adiga aayad in lagugu dul akriya diiday aayad inaad qiraa'adeeda dasa ka dhegaysato maxaa dhiboo ku jiray ku yidhahdeen markaasaa wuxuu yidhi innii karihtu an yaqra'aa aayatan fayuxarifaaniha fayaqira dalika fii qalbihi waxaan ka yaabay bui aayadda intay akhriyaan oo ay leexiyaan leexintaasi inay marka qalbigayga ku dhegto oo ay ku sugnaato ah, yani aayaddii ilan akhrinteeda ninka waxaa laga yaabaaba si fiican inuusan u akrin marka cabsi taxadar waay taxadar waay adiga marka ha ismahadinin raggaa waaweyn oo salafkiiya ridwaanullahi calayhim ayaa cabsidaa qabay oo taxadarkaa qabeeyey waad ka aqoon yar tahay waadna uga khatar badan tahay waxa ay ka baqayaan haddaad ismahadisana ismahadinta lafteedaaba halisaho ilaahay tabaaraka wa adiga iyo naftaadiiyo shaytaan buuba isu kiindaynba lafteedaaba halisaba inaad tidhaahdo warwanaadadu maxay la baqayaan ah, waxa laga baqaa meesha yaalla aankadaata waa wax la dardari karo maxay sheegayaan war u kaadi laysoo mahadiyo laysoo mahadiyo isku kalsoonida heerkaasa oo aadan taxadarkaagii qaadanin khatar bay ku gelin kartaa saas way macana marka sidaasay ahaan jireen aimada salafku ridwanullahi calayhim ayib midda marka uu sheekhu ka hadlaya taa iyadaa wey walisqaa'u dhagraaricin ilaa kalaamihim hadalkooda loo dhagraariciyo la dhagaysto taa in laga tagana sunnaday ka mid tahay arrintaa iyada in laga fogaado sunnada ayay ka mid tahay macana ayib wa kullu muxdatatin shay kastoo dib laga keenay fi diini diinka dhexdiisana la soo darraysiiyey kullu muxdatatin arrin kastoo lasoo soo darisiiyey fi diini diinka dhexdiisa lasoo soo dib laga keenay bidcatun waa bidca buuri shay kasta oo diinta lagu soo daray dibna ka yimi waa bidco saasuu sheekhu leey ayib shardi waa inuu muxdas yahay waa inuu muxdas yahayo ixdaaska waxa la yidhahdaa waa shay aan jirin oo gadaal laga keenay waay waa soo darisiin dib baa laga keenay haddii aan dib laga keeninoo waktigii nebiga uu jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waktigii saxaabadiisa uu jiray asal uu diinta ku leeyahay markaa shay cusuboo dib laga keenay ma aha bidcana la dhihi maayo soo ma laakiin waa inuu muxdat yahay qaydka labaadi waxa weeye waa inuu ixdaas iyo soo darintu ay tahay diinka dhexdiisa shay diin laga dhigayo waa inuu yahay hadduu shaygu adduunye ku saabsan yahay waagii horena uuna jirin laakiin dhib laga keenay laakiin diinba kuma saabsana wax ilaahay loogu dhawaanayo mabahaba waa adduunyinu ku saabsanya isagana bidca wey lama yidhaha bidcada oo sharciga ah baa laga hadlaya bidca sharciya ma noqdo saas manaa labada qeyd baa markayuu sheekhu sheegay labada qeyd banu nusuustaa kutusay waa xadiiskii nabiga kutusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu soomaya man axdatha waa inuu muxdat yahay midda labaadna fii amrinaa haada oo amru ddiin ah labadaas qayb haddii mid la waayo shaygu bidca ma noqonayo hadduusan muxdat ahaynna dee diintii buu sal ku leeyahay markaa bidca maaha haddii uu diinta uusan ku saabsanoonoo adduunye u yahayna bidca maaha saas maanaa oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh eh, xadiiskii saxiixa ku yimid waa kii saxaabada ku yidhi eh, bacriminta muxuu ahaye timirta iyo beerta iska daaya iyadaa iska bacrimi ah, markaasay iska daayeen beertii baa ba'day marka beerihii ilaa bacrimiya alrimut nabiga ijtihaad bay ka ahayd marka waa bacrimintii baa la iska daayey beerihii baa ba'ay markaasuu nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimaha adduunyadiinna idinkaa u aqoon badan laakiin wixii diin ah fa ilaya buu nabig sal wixii diinoo ilaahay loogu dhowaanayo cibaado ah aniga xaggayga waay amaa wixii adduunyadiinna ah idinkaa u aqoon badan bacrimiya deera fala sameeya baabuur soo saara kombyuutar keena muxuu ahaayey diyaarad keena hawl idin taalla waay amuu adduunye ma amuu diin diin ma waa adduunyo adduunyada waxaa la fiirinayaa uun shaygani manaafacaadkiisa iyo amu jawaanibta qaarkood shareecada khilaafsanya inaha unbaa laga firinaya inuu asal ahaan uuna shareecada khilaafsaninunba asala mooye laakiin antum aclamu biumuuri dunyaakum amaa wixii diin ah oo ajir lagu rabo oo ilaahay janno lagaga doonayo oo cadaab lagaga cararayo oo ilaahay lagu raali qalinayo waa in ay nebiga laga hayo salawatu rabbi wasalam waa inuu qur-aanka iyo sunnada uu sal ku leeyay halkaa waa in laga helo way macana haddii kale wuxuu noqonaya bidcu noqonaya tacriifka ugu roon ee lagu qeexo bidcada waxaa la yidhahdaa waxaa iskale alimaamu shaatibi caleyh raxmat fi lictisaam ah, cibaaratun can ariiqatin fi ddiin buuri mukhtaraca tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki calayha almubaalaqatu fi tacabudi lilahi subxaanahu waxa weeyaan macnaa waa dariiqo oo diinka ah dariiqo oo ruuxu samaysto jid diinka dhexdiisaa oo la bilowdo ama adaa bilowday ama sheekh kaa horreeyey baa bilaabay ama koox baa bilowday nebi maxamedna ma bilaabin saxaabadiisana lagama hayo gadaal baa la bilaabay waana dariiqo diinta muxuu ahaay ku dhex jirto diin laga dhigay tii saxda ahaydee diintana loo ekaysiinayo loolana qastayo raacidda iyo maridda la marayana loola qastayo in lagu xeel dheeraado ilaaha caabudidiisa quyuuddaasuu u dhigay alimaam shaatibi caleyh raxmatullah kuwo kalena waa jiraan oo aymo shumani iyo sidoo kaleeto aymo kaleeto qeexa iyo tartuushi iyo waa jiraan macnaha adiga waxaa la yidhahdaa shay kasta oo shareecada khilaafsan wixii dib laga keenay oo xaqii nebi maxamed laga soo gaadhay khilaafsan oo cilmi ah ama camal ah ama xaal ah, ama wuxuu doona noqo oo cibaado laga dhigay waa bidca saas maan ayib marka bidcada noocaasa dhammaanteed marba hadduu shaygu bidca noqdo diinna ku saabsan yahay quyuuddaa iyo shuruudaana laga helaayo dhammaanteed waa bidco dhammaanteed bidco kastana waa baadi bidc kastana waa baadi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa ka digay ayib bidac marka siyaabo kala gedisan baa loo qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa bidca qawliya ictiqaadiya bidca e, afka laga yidhaahdo qalbigana ka soo fusho ictiqaadi ah sida e, jahmiyada iyo muctasilada iyo raafidada iyo firaqda kale nuusan e, afkaartooda khaldan ee ictiqaadiga ah. waxaa kaleetoo la yidhahdaa bidca fi lcibaadaatna waa la dhahaa sida inaad ilaahay ku caabuddo cibaado uusan jidaynin ama meahee cibaado uu jideeyey siduu u jideeyey si aan hayn inaad ugu caabudo saas macana sidii isagu uu jideeyey oo alla u jideeyey rasuulkiisu u jideeyey cibaadadu asal bay leedahay shareecaday ku suganta laakiin qaabkaad u samaynayso looma jidaynin waxaa la yidhahda waa bidca idaafiya la yidhahda albidac alidaafiya kuwa la yidhahdo man zaman baa loogu talagalay zamankii zaman aan baad samaynaysa ama zaman aan lagu xidhin baad ku xidhay ama meel aan lagu xidhin baad adugu ku xidhay ama qaab aan shareecadu mxu ah, u dhigin baad adigu u samaysatay kullu daalika waa bidac idaafiga la yidhahdo cibaadada asalkeedu shareecada haba ku sugnaata macna marna cibaadadii oo dhanba iyadoo dhanba diintaba sal kuma leh adaaba iska bilowdayba laf ahaanteeda iyo qaabkeedaba adaa la yimi ama wadaadkaaga horreeya baa keenay taasi waxa weeyaan bidca xaqiiqiya la yidhahda albidca alxaqiiqiya midda la yidhahdo way marka kulligeed noocyadeed dhan waa xaaraan ajir in laga helo iska dhaafe ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa cadho iyo cadaab baa lagaga mudanaya nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka aad uga digey xadiidkii cirbaad ibnu saariya wa iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala saas way wax kastoo dib laga keeno arrimaha dib laga keeni doono iska jira maxaa yeele wax kastoo dib laga keeni doono waa bidco bidc kastana waa baadi buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka xaaraamnimadeedu way kala gedisantahy bidcadu xaaraamnimadeeda asalkeeda bidco dhan waa xaaraam laakiin way kala weyn tahay sida ay dembiyadu u kala wen yihiin bay bidacuna u kala dembi wen yihiin oo waxaa ku jira bidaca kuwa mukafira ah oo gaalnimo cad bidco weeye laakiin haddana maca daalika waa gaalnimo cad oo waa naaqid min nawaaqid alislaam waay sida maalan ilaahay cidaan ahayn in la baryo eh, in loo gowraco in loo nadro in qubuurta la tawaafo in dadka ku jira ay wax la weydiisto waa bidco laakiin waa bidca mukafira waa bidca ruuxa dadka diinta ka saaraysa wy maana ayib eh, maqaalaadka maalan ghullaat ljahmiya iyo ghullaat lmuctazila iyo afkaartooda qaar ka mida ah, sidoo kale bidca mukafira wa waxyaabaha qaarkood bidcooyinka qaarkoodna diinta ruuxa kama saarayaan laakiin waa min wasaa'il shirki waa waxyaabo ruuxa gaadhsiinaya gaalnimada oo jidkii gaalnimada loo mari lahaa waay sida maalan qubuurta la dhisahayoo kale qubuurta la dhisahayo lafahaanteedu gaalnimo ma aha laakiin waa wasiilatun ila shirki waay min wasaail shirki waay waxaa ka mid a ah maalan qubuurta agteeda in lagu tukado ama inta la galo lagu cibaadaysto lagu khalweeyo in lagu agducaystood u aragto qubuuraha agtoodao lagu ducaystaayo inay meelaha kale ka fadli badanta wahaakada waxaasoo dhan waa min wasaa'il muxuu ahaay ashirki bay yidhahdeen culimadu bidcada waxaa ka mid a qaar iyaduna fisqi ictiqaadiya keena sida bidcatu lkhawaarijka iyo bidcatu lqadariyada iyo murji'ada iyo qaar ka mid a ayadana waxay keentaa fisqi ictiqaadi ah diinta kabixiddeeda ma aha laakiin waxay keentaa ruuxu inuu noqdo faasiq faasiquu noqdaa way keenta iyada bidcooyinka qaar ka midana macsiyo wey sida bidcada go'itaanka cibaado loo go'o la siyaadiyo oo kaleeto iyo soon siyaado muxuu ahayey yani waxa weeyaan qoraxda la istaago oo lagu cibaadaysto qoraxda hoosteeda oo qoraxda laysu dhigo o la yidhahdo ajir baa laga raadinhayaa iyo wahaakada waa macaasi markaas macna macaasi wey marka yani siyaabahaasay culimmadu u qaybiyaan siyaasay u qaybiyaan waxay gaalnimo gaadhsiin iyo wax ka sokeey ta gaalnimada ka sokaysa lafteedaa sii kala adag saasman kulligeed marka isku daro bidco oo dhan baraka male baraka male bal sidaas waxa weeye sida ay culimmadu tilmaamayaan kutubtii hore ilaahay uu soo dejiyey tawraad iyo injiil iyo waxaa keenay inay bedelmaan bidcada waa haddaan diintan bidcada laga waariyeyninna kitaabkii iyo sunnadii iyo asalkii nadiifta ahaa wuxuu isu bedelayaa wax yani isaga dhanba waxna laga gooyey waxna lagu siyaadiyey diintii o dhan marka inay bedelantaa imaanayso ilahay wuxuu ku xifdiyey qur-aanka kariimka ah allah baa xifdiyey laakiin wasaaisha uu ku xifdiyey waxaa ka mid a ah, markii wadaad intuu shay la qumanaado uu yidhahdo shaygani diintuu ka mid yahay mid kalea ka daba imaanayo wuxuu leeyahay maya diinta ka mid mehe waa war uu jeebkiisa kala yahay waa caddaanaya marka wagee ah, kasoo jeeda kitaabka ma lagu hayaa maya qur-aanka ma lagu hayaa maya sunadii nebiga ma lagu hayaa maya saxaabada ma lagu hayaa maya xagee kasoo jeedaa sheekh hebelo waxaa keenay qarnigii afraad sheekh hebelo qarnigii afraada keenay ha hade jeebkiisa waay marka maxaan ku falayna annaga madiin dhimanayd baa jirto sheekh hebel annaga uu noo keenayo qarnigii afraad way ka nabad gashay marka kitaabkii waa nabad galay sunadiina waa nabad gashay sooma sidaasay diintu kusoo gaadhay bacda intaasoo qarni kadib iyadoo nadiifa ay ku timid yani waxa dagaalkaa lagula jiro bidaca iyo diinta wax lagu soo kordhinayo wax laga dhimahayo iyo dadka muxuu ahay wax kusoo dagaalkaa lagula jiriyo difaaca bay diintu nadiif ku noqotay oo ilaahay tabaaraka watacala culimada uu muxuu ahaye waafajiyey saas maana waxaa kaba ah yimana baraarujin mudan bidcadu oo bidcada sharciga ah waxyaabaha ay sharcigu bidca u yaqaano bidca luqawiya jirta oo luqa ahaan shaygu hadduuba cusub yahay bidca waa la iska dhigi karaa laakiin waxaa kala gedisan luqa ahaan kelimada bidca macnaha ay luqa ahaan waxyaabaha loo isticmaali karo iyo sharci ahaan macnaha loo isticmaali karo waa kala duwan yahay bidcada marka sharciga ah sideedaba wax wanaagsani kuma jiro laysa hunaaka fi lbidcati maa huwa xasan bidca xasana ma jirto kulligeed bidcadu waa midda sharcigeed kulluhaa madmuuma wa kulluhaa muxarama wa kulluhaa dalaala saas man naska xadiidka nabigaana ku cad salawatu rabbi waslamu caleyh faina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala kulli kulli waay kulli warku waa iskacdi qaar lama dhihi in bidcada marka loo kala qaado bidco wanaagsan iyo bidco xun oo la yidhahdo bidcada waxaa ku jirta mid wanaagsan baa ku jirta bidcada sharcigana markaa laga wadaayo taqsiimka noocaasa waxaa iska leh culimo muta'ahiriin ah oo dib ka yimid lama aqoonin waqtigii salafka saddexdii qarni ma aqoonin wax la yidhahdo bidco wanaagsan wax la yaqaanin maaha bal qarnigii afraad xataa bidco wanaagsan lama aqoonin bidco wanaagsan waxaa taqriiban keenay wadaado dambe oo dib ijtihaaday nin la yidhahdo muxuu ahaay sultaan alculamaa alciz bin cabdisalaam iyo ardaygiisii qaraafi iyo maalikiga ahaa iyo imaamunawowi iyo raggadaan ka yimid baa keenay bidcadu way kala baxdaayo mid wanaagsanna waa ku jirtaa mid xunna waa ku jirta meeshaas bidco wanaagsan baa jirta baa balaayo dhan marka diinta laga soo geliyay wadaadkii qabriga durka taagnaayee diinta asalkeedaba duminahayay ee ilaahay cid aan ahayn baryahay ee tawxiidkiisiiba burburinahayay wuxuu leeyahy marka le war maxaa waxan ma jirina mase wax kaa yimi may waa bidco wanaagsan buu ku kii shiicigii ahaa wixiisi wuxuu leeyahy waa bidco wanaagsan jahyigii wuxuu kudhihi waa bidco wanaagsan ashcarigii wuxuu kudhihi waa bidco wanaagsan war wixiiba oo dhanba iridan aad ka wada geliseene ha bidco wanaagsan unbaad balaayo dhan ka geliseene marka waa waa balaayo weyn waay iridaasi sidaa nebigu u xidhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inay u xidhanto bidco wanaagsan ma jirto bidco wanaagsan ma jirto bidca sharciya marka laga hadlayo sax hadday luqawi tahay way ka guda weynta hadday luqawi tahay oo mar kelimada bidca maxaa loo isticmaalaa waxyaalaha adduunka ee cusub oo dhan bidca waa la dhihi karaa min hada albaab hadday marka xagga luqadda aad ka wado wixii bidco la dhihi karo luqa ahaan wax wanaagsanna waa ku jira wax fiicanna waa ku jira min hada albaab laa ba'as laakiin shareeca markaan ka hadlayno iyo diin islaam ka hadlayno bidco sharci ah oo wanaagsani ma jirto hada raaji saasaa sax saas mana ayib wa kullu muxdatatin shay kastoo la soo fi diini diinka dhexdiisa la soo bidcatun waa shay cusubo bidca ah shareecaduna ay diiday ka digta wey macana wa kullu mutasammin mid kastoo isku magacaabo bigayri lislaami islaamka waxaan ahayn wa sunnati iyo sunnada waxaan ahayn waxaan sunnada dariiqadii nebiga iyo islaamka waxaan ahayn ruuxii isku magacaabay mubtadicun waay waa mid bidca wata wa waa mid bidca la yihi wuxuu ka wadaa magaca aada isticmaalayso haddaad muslim baan ahay tidhaahdo muslimnimada haddaad hoos uga degtana aad tidhaahdo sunni baan ahay intaa haddaad isticmaasho muxuu ahaayey ceeb maah laakiin intaa waxaan ahayn haddaad isticmaasho bidcad markaa wadataa wa macnaha waa macnaha daahirka ah ee hadalka sheekha laga fahmayo laakiin hadalkiisa dambaa qaydi doonoo soo socdo ujeeddada uu wataay waxa weeye muslim baan ahay sax sunni baan ahayna waa sax oo ahlu sunnaan ahay magacyo waxaa jira loo isticmaalo afkaarta khariban ee qalloocsan iyo firqooyinka lunsan magacyo waxaa jira ay e, loo isticmaalo oo ay leeyihiin magacyada noocaasoo kale ah inaad isticmaasho ood isku itlaaqdo oo tidhahdo maalan jahmi baan ahay ama aad tidhahdo raafidi baan ahay ama shiici baan ahay ama aad tidhahdo maalan ashcari baan ahay ama aad tidhaahdo qaadiri baan ahay ama aad tidhaahdo uweysi baan ahay ama aad tidhahdo zaylaci baan ahay waa warkii soomaalida wax afkaar khariban magac ka turjumaya inaad u nisbo sheegatood sheegataay waxay ka turjumaysaa bidcadii magacan lagu yaqaanay baad marka xambaarsan tahay wa magacan maxaa loo yaqaana magacani wuxuu magac u yahay oo uu ku tusayaa afkaar khaldan sooma magacii noocaee afkaarta khaldan ku tusaya markaad adigu ku abtirsato mubtadic baa tahay oo afkaarta khaldaneed baad wadataa saas man wuxuu keeni doonaa masaa-isha diinta markii aad ku khaldanto inxiraafka ah oo firqooyinku ku lumeen magacyada la isticmaalayo markii baabkaa la joogo waa inaad tidhaahdo abtirkaagu waa inuu yahay muslim baana muslimte waa la wadayaha lagu dhihi shar annagu managa gaala ashcariyaanu nahay gaalana ma nihin oo muxuu ahaay muctazilaan nahay gaalo ma nihin ashaaciraanu nahay oo gaalo ma nihin ayib sunni baan ahay dhimankaa ahlu sunnaan ahay sunni baan ahay ahlu sunna waljamaaca na yidhahda dariiqadii nebigaan haynaa iyo saxaabada waanan ku midaysannaho iyadaasaan isku raacsannahay ama idinku soo maha sunnadii waad ka leexateen magacaasaa marka soo baxay magaca in la sheegto sunni baan oo ahlu la yidhaahdo waa magacyadii ugu horreeye soo baxa wey taqriiban intaan xusuusna magacyadan hadda la isticmaalo oo saxaabada qaarkood bay ka sugan tahay ahlu sunna dadka toosan inay magacaa u isticmaaleen sida cabdullahi bin cabbaas oo kale sax qur-aan kuma imaanin xadiis nebina kuma imaanin magaca laakiin saxaabadii qaar ka mid a isticmaalay oo dadka dariiqii saxaabada haya ahlu sunna ku magacaaba ahlu sunna qolada kalena ahlulbidac ama ahlulahwaa taasoo kale u isticmaalay marka way sugan tahay taabiciintii rag ka mida isticmaalay waana musalaxaadka ugu horreeyoo soo baxa wa marka ahlu sunna waa loo yaqaanay dadka dariiqa toosan haya ahlu sunna loo yaqaanay sunnadana waxaa laga wadaa dariiqii nebiga dariiqii nebiga yaa tadbiiqiyo uga dambeeyey saxaabada soo ma marka dariiqii nebiga iyo saxaabadiisa yaa uga dambeeyey a'immadii quruuntii saddexda ahaa dadkaasi jidkay mareen dadka haya baa la yidhaahdaa ahlusunna marka haddaadan magacyadaasi ay isticmaali jireen aad ka baxdo oo aad ku abtirsato ama sheegato magacyadii qolyihii lunsanaa afkaartoodu kharibnayd magacyahooda haddaad sheegato magacaasi ruuxa xambaarsani waa mubtadicun aayb istin dambaa wax badan inoo caddayn doona ou sheeku soo wado macna ayb yaa sidaasi noqonayo waa su-aal marka su-aashu waxay tahay goorma ayaa maalan eh, magacan sheegashadiisu aada mubtadic ku noqonayso wuxuu leeyahay eh, alimaamu shaafici caleyh raxmatullah firqo lunsan wuxuy noqon kartaa kooxdu oo firqo firaqdan baallada ahlul ahwaaga lagu tilmaami karaa laba arrimood markii laga helo laba arrimood midkood marka laga helo waa midda koowaade inay ku khilaafsan yihiin dariiqii saxaabada iyo salafka kulliye ka mida kulliyaadka shareecada asal weyn oo usuusha shareecada ka mida markay ku khilaafaan dariiqii ahlu waa firqa lunsan markaa masalan aslu lasmaa wasifaat masalan aslu liimaan aslu saxaaba usuusha waaweyn hadday mid ka mida ku khilaafsan yihiin firaq baa la away markaa ama ma aheen asal weyn kuma khilaafsana laakiin jus-iyaad bay ku khilaafsan yihiin dariiqii ahlu sunnaha jus-iyaadkay ku khilaafsan yihiinna waa fara badan yihiin markaana firqa baa la baa la dhahaya marka firqa luusan goormaa la dhihi sida shaatibi uu leeyahay laba goor kulliya min kuliyaati shariica hadday khilaafkoodu noqdo iyo maahe iyaad bay ku khilaafsan yihiin jus-iyaadkuna waa fara badan yihiin markaasay noqonaysaa firqa daalla ama haddii khilaafku u yahay juz-iya ama juz-iyaad aan badnayn taa cid ka nabadgashay baa iska yar buu leeyahy saas way macanaha oo markaasi ma keenayso in loogu xukumo firqa daalla ah iradalla sidaasuu marka leeyahay wa ficlanna waxaan isleeyahy waa daabidka iila dhow intaan akriyey ama aan arkay iila dhow macnaha wax weeyaan marka laleeyahay firqa ayaa noqonaya calaa ayi asaas baa lagu noqonaya saas man wa kullu mutasammin bikayri lislaam mid kastoo isku magacaabay bikayri lislaami wasunna sunnada iyo islaamka waxaan ahayn mubtadicun waaye magacyo kale waa jiraanoo eh, muxuu ahaaye ay isticmaaleen eh, dadka dariiqoodu saxsan yahay ahlusunnuhu ay isticmaaleen oo masalan waxaa loo yaqaana masalan magacyada ka mid a asxaabu alxadiid masalan asxaabu alxadiid ama ahlu lafar dadkii xadiidka raacsanaa ah. dadkii asarkiiyo cilmiga la soo guuriyey qur-aankiiyo sunnada ku yimid dadka raacsan magaca waa loo yaqaana waxaa loo yaqaana masalan oo lagu itlaaqay salaf oo kaleeto salaf waa dadkii hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo saddexdii qarni dadka iyo dadka raacsan ahlusunna waljamaca sidoo kaleeto waa magac ayadana isticmaali jireen loo yaqaanay waay walow firqooyinka qaarkood oo dariiqa ka lunsan magacaas ayaga laftooda isu yaqaanaan oo ayba ayba iska xijiyaan xataa dadka intooda kale oo maalan ahlusunna eh, ashaaciradoo kaleeto iyo maaturiidiyada maadaama muctasilada iyo jahmiyada waxaan ay la dagaalami jireen ayagaa ahlusunna isu yaqaana ayagaa ahlusunna isu yaqaana haddana waaba kasii fogaatay oo dariiqooyinkii suufiyada ayaaba ahlu sunna isah cid kalena waaba ogolaba cid kalena annaga ahlu sunna waa waa magac marka waxa weeyaan la boobay waay waa la billiqaystay baa la dhihi karaa taqriiban soomaaliya billiqaad ka socoto waayaan marka magacaasi waa magac muxuu ahaayey taariikh leh magac sidaasi intuu ku tago koox kharibani ku qaadato sidaa ku tagay inuu noqdona sax maa magac waa magac casiiz ah waana magac loogu talagalay in loona isticmaalay kutubtana ugu yaalla dadka ku socda sunnadii nebiga iyo qur-aanka raacsan kuna midaysanee furqada iyo kala tag iyo khilaafka aan ku sifaysnayn labadaa tilmaamood marka dadka laga hela ahlusunna waljamaca laydha laakiin asalkii ugu weynaaba diinta adoo duminaya oo qubuur iyo balaayo hoos kor fadhiyo oo caabudahaya oo ilahay cid aan ahayn u yeedhanaya waa asalka diintuba ka bilaabataba adoo kaa duminaya haddaad la fadhiisato ahlusunan ah ahlusunan ah de nin walba wax waa sheegan karaa way taas waa iska fududahay muxuu ahay ruu inuu muxuu ahaay uu eh, nin aan wax sheegan karin ma jiro mid baa iska imaana wuxuu dhihi samada anaa iskale soo ma dhihi karti samada anaa iskale war dhulkanoo dhan anaaba iskaleba anaa abuurtay buu dhihi waa dhihi karaa soo ma sidaas daraaddeed sheegashada bini aadamka sidiisaba wax u fudud waayo nin aan wax sheegan karin ma jiro laakiin nebigu muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh law yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qawmi wa dimaa'ahum dadku nin walba wuxuu sheegto haddii laysaga ogolaan lahaa layska siin lahaa rag baa waxay sheegan lahaayeen dad xoolahooda iyo dhiiggooda laakina albayinata cala almuddaci ninkii wax sheegsasin waa in caddayn la weydiiye waay burhaankan in la yidhahdo wa saasaa wax u kala baxaya sheegashada waa lagu wada fiican yahay laakiin maxaa kala saaraya waxaa kala saaraya ruuxii wax sheegta waa in la yidhahda cabayn saar markhaati saar daliil saar hadduu saari waayo sooma waa beenaale hadduu wuxuu sheeganaya cadayn saaro markhaatigeedii caddaynteeda keenayo burhaanteedana markaa waa saxsan yahay taa baa lagu kala bixi mooye laakiin sheegashadu waa fududa kullun yaddaci waslan bileyla wa kullun yaddaci waslan bileyla wa leyla laa tuqiru lahu bidak ah, niman gabadh isku qabsaday awal buu leeyahay heble anay jecesha leyla anay jecesha buu leeyahay ah. war kuma jeclay anay jecesha war may wallahi anay jecesha ah, anay soo fiirisay anay maaleyda la fadhiisatay anay jecesha war kuma jeclay anay jecesha rag baa iswaay ah, leyla raggan dagaalama haye anay ijeceshahay iyo anay rataada ku haya mid ay ka warhayso maba jiraba leyla waa uu lagu hardamahayahay laakiin ayadu warkan waxbaba kama ogaba ninna ma jecla raggan ka mid marka sidaas w bini aadamku waa sidaas w wacyada waa layska qaadan waa layska sheegan waka laakiin adiga waxaad u baahan tahay markaad doonayso shayga xaqiiqadiisa inaad isdul taagto waa inaad burhaanta iyo daliilka sheegashada raadiso taasaa wax kuu kala saari oo xaq baatilka aad ku kala baxaysaa maa ayib waxaa ka sugan alimaam malik ibnu miqwal ninka la yidhahdo wuxuu dhihi jiray ida tasama arajulu bigayri alislaami wاsunna faalxiqhu biayi diini shita buu dhihi jiray ruuxu magaca islaamnimada iyo sunnada waxaanayn hadduu sheegto oo magacyo kale uu sheegto waxaad haleeshiisaa ood ku dartaa diintaad doonto diin kale u raaci man cabdullahi bnu cabbaasna siduu muxuu ahaayey alimaanal ibnu bata ku yimid wuxuu dhihi jiray man aqara bismin min hadihi alasmaa'i almuxdatha magacyahan dib laga keenay mid ka mida ruuxii qira faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi yacni waxa weye mareegtii islaamka qoortiisa wuu ka siibay yani islaamkii qoorta ugu jira isagoo dhintu iska siibay buu tuuray buu leeyahy magacyahan dib laga keena cabdullahi bin cabbaas uu sheegayo waa magacyahan khawaarijta iyo raafidada iyo shiicada iyo ila magacyaha iyagu la noolaayeen kuwaas ah kuwa soo gaaray kuwaas ah jahmiyada iyo balaayada ayib oo wuxuu ka mid ahaa saxaabadii dee cimriyeybuu ka mid ah waxyaalahan waxbay ka soo gaarheenoo markay faateen macnaha waxba way joogeen ayib wuxuu yidhi sheekhu marka wa kullu mutasamin mid kastoo isku magacaabay bikayri lislaami iyo wasunati mubtadicun weye karaafidatiba weeye ah, sida raafidadoo kale wuxuu inoo sheegayaa marka magacyadaas in laysku magacaabo oo lagu adtirsado ay ka dhigan tahay ruuxu inuu mubtadic yahay tiibuu marka tusaalayaal iyo miisaallo ka bixinaya karaafidati raafidadii oo kale waay magaca raafidadoo kaleta wey man ayib araafida waa firqo ka mida ah firqooyinka shiicada ila shiicadu firqooyinkeeda aad bay u fara badanta marka koox ka mid ah raafido la yidhaahdo kelimada rafdigana asalkeedu waa diidada waa diidada rafadtu baa leeda waan diiday ah, waxay magacaasi ka yimid bay leeyihi oo looga bixiyey ninka la yidhahdo zayd ibnu caliy ibnu xusein ibnu caliy ibn abi aalib zaynulcaabidiin ayaa waxay ka dalbadeen raafidadu inuu ka beri noqdo abubakar iyo cumar abubakar iyo cumar ka beri noqo deh si aan kuu raacno warta inaan ku taageerno ha oo sheekh noo noqoto oonu imaam kaa dhiganno ha abubakar iyo cumar ka beri noqo lacnad iska fogeed markaasaa wuxuu ihi bal atawallaahumaa kama beri noqonaye waan xigsanayaa waana jeclaanayaa muxuu ahaayey waana muxuu ahay waa waa waa waa aimada nabi wa wa atabara'u miman tabara'a minhumaa buuri labadoodaad ciddii ka beri noqotayna beri baaban ka ahayn markaasa waxay ku yidhahdeen idan narfuduka haddaabad abubakar iyo cumar soo dhowaysatay annagu marka ku diidnay halkaasaa looga bixiyey raafido raafido halkaasay kala bixiyeen magacaas halkaasuu ka yimid ayib qolyihii zayd ibnu caliyin raacay oo markay qoladani diideen oo yidhahdeen maadaama abubakar iyo cumar aad wadato annagu kaa tagnay qolaa ku hadhay marka oo zayd ibnu caliyi markaa imaam ka dhigatay qoladaasi waa qolada la yidhahdo zaydiyada oo iyaguna shiicada ka mid azaydiya nisba ilaa zayd ibni caliy ibni xuseyn ibni caliy ibn abi aalib waaye waana qoladan inta badan u badan muxuu ahaaye mxuu ahaaye yeman iyo maqrib alcarabi iyo meelo badan bay ka jiraan shiicada yemanna ayagaa u badan shiicada yeman zaydiyada u badan waxaana la yidhahdaa waa aqrab firaqi shiica ila sunna kooxaha shiicada ah dhammaantood marka laysku daro zaydiyada ugu soo dhow xagga sunnada zaydiyada ugu soo dhow oo ragga aima abaaba ah macnaha ku jiray zaydiyadaas marka halkaasi ku kala baxeen zaydiyadu waa qoladii zayd ibnu cali ku hadhay raafidaduna waa qoladii diidaya ka beri noqotay wa firaqda marka raafidadu way farabadan yihin laftooda raafidada lafteedaa kooxa sii kala ah kooxda ugu caansani waa nimanka la yidhaahdo itna cashariyada alitna cashariya waana waajihada hadda asaasigii ra-iisiga ah ee hadda shiicadu ay leedahay casrigan hadda aan joogno oo madabka raafidiga iyo shiiciga u taagan dowladdan eeraan firaqdaasi inta badan waxay ku faafsan yihiin eeraan oo dowladdan hadda ka talisa ciraaq qoladan hadda qabsaday bakistan bay aada ugu nool yihiin firqadan raafidada ibna cashariyada ah hindiya muslimiinta ku nool in badan bay ku nool yihiin waxay ku eh, bay ku leeyihiin suuriya iyo lebnaan sidoo kaleeto wahaakada qolyaha muxuu ahay xizbul maxaa la yidhahda maxaa dhihi eh, lahaa xizbullah xizbul xizbullah ee eh, hadda muxuu ahay lebnaan ka dagaalama waa raafid itna cashariyada wa qoladan hadda ciraaq qabsatay itna cashariyada wa khaliijka kuwan ku jira kooxaha mujtamacaadka waa itna cashariyada wa nashariida way macna markaa raafidada way macna marka yani aad bay u xoog badan yihin waa firqada ugu xoog badan firqooyinka shiicada hadda saas maana ayib raafidada marka nimankaasaa la yidhahda raafidada nimankaasaa la yidhahdaa shiicada leanna waa ka guda weyn markii shiico la yidhaahdo shiicadaa ka guda weyn raafidada shiicadu ama raafidadu waa koox ka mid shiicada shiicaduna way kooxo kaloo fara badan baa soo gelaya markii shiica la yidhahdo ayib marka eh, sidaas weeye eh, muxuu ahaayey raafidadu marka qolyaha ugu xun bay ku jiraan madhab ahaan marka la yidhaahdo qolyaha ugu xun bay ku jiraan madhabkii eh, jacfar ibn maxamedin asaadiq ayaan haysanaa bay yidhaahdaan oo afkaartiisii baan ku soconnaa iyo aimo ka horraysayba laakiin waa madhabka ugu xun ugu xun bay ku ugu xun bay ku jiraan macna ayib afkaartooda marka la yidhahdo ha la ururiyo horta itna cashiriya waxaa loogu magacaabay itnaa cashariya waxaa loogu magacaabay laba-iyo toban imaam ayaa madhabkoodu ku salaysan labiiyo tobankaa imaam oo kala dambeeya oo midba mid uu hawsha u dhiibay bay rumaysan yihin imaamka ugu horeeya waa caliy ibnu abi aalib bay imaamka dhigtaan xasan ibnu caliy bay ku xijiyaan xuseen bay ku xijiyaan caliy ibnu xusein bay ku xijiyaan oo kaafraada moxamed ibnu caliy ibnu xusein baaqir ayay ku xijiyaan jacfar ibni maxamed ibni caliyin oo jacfar saadiq ah bay ku xijiyaan oo midka lixaad ka dhigaan midka toddobaad muusa ibnu jacfar alkaadim ninka la yidhaha caliy ibnu muusa baa midka sideedaad caliyu ridaa bay dhahaan moxamed ibni caliy ibni muusa aljawaad bay dhahaan caliy ibnu muxamedin aljawaad waa ninka tobnaad oo annaqiyi bay ku yaqaanaan xasan ibni caliyin alcaskari azakiyi bay dhahaan isagana waa imaamka kooiyo tobnaad waa imaamka labiyo tobnaad waxay u yaqaanaan nin la yidhahdo maxamed ibnu xasan alcaskari maxamed ibnu xasan alcaskari oo waxay yidhahdaan alxujat alqaa'im almuntadir ama almuntadar almahdi almuntadarna way u yaqaanaan ayib kaa dambe marka labiyo tobnaad wax jira ma aha maba jiraba alxasan ibnu caliyin alcaskari oo imaamka koob iyo tobnaad ah baa waxay yidhaahdaan wuxuu dhalay wiil wiilkii markuu dhalay waa wiilkan hadda la yidhaahdo maxamed maxamed bin xasan wiilkii markuu dhalay waxay leeyihiin isagoo yar ayuu god galay meel la yidhaahdo sura man ra'a ama saamara loo yaqaano hadda saamaraaba la yidhahda asalkeedu sura man ra'a bay ahay magaaladaasi meel ka mida god ayuu galay bay dhahay imaamkaasi marka akhiru zamaanka la sugayaa wuu soo bixi doonaa oo dadku ka soo bixi doona xilligiisii baa soo dhow markuu soo baxana dad badan buu ka argoosan doonaa layn doonaa khaasatan dadka sunniyiinta eber buu ka dhigi doonaa wax jirana maaha maxaa yeelay ninka la yidhahdo xasan ibnu caliin caskari oo ay leeyihiin wiil yar buu dhalay wax ka tarmay iyo wuxuu dhalayba lama hayaa la yidhi waa khuraafo marka wiil yar baa godgalow la sugahayaa ma jiro imaamkaa labiyo tobnaad marka wax jiro oo raad lamaba haba ragga kale fikirkoodan ay sheeganayaan iyo abtirkan ay ku abtirsanayaan aimada waxaa loo tiiriyaa sunnadaa loo tiiriyaa maca hafawaad jira haddana maca daalika fikirkan shiicadu been abuurad buu badan yahay ay ku been abuuranayaan macna ayib waxay dhahaan oo kutubta qaarkood soo guuriyaan meeshaa uu galay godkaa uu galay ayaa eh, galab kasti iyo subaxdii iyo farday keenaanoo waxay leeyihiin soo bixitaankiisii baa dhowaadayoo faras bay usoo diyaarinayaan markii qoraxdu dhacdo wax soo baxa ay waayaanna way ka hoydaan hadana galabs way soo kallahaanoo fardaa la keenaayo waa un wax noocaasa ku jiraan khuraafo un ku noolow adigu ah. marka yani waxa weye imada labiyo tobankay sheegtaan ay yidhahdaan itnaa cashariyada loogu bixiyey labiyo tobankaa imaam wey maana ayib marka muctaqadaad bay leeyihiin itnaa cashariyadu khaas ay leeyihiin oo aad u fara badan afkaartoodu way fara badanta waxaa ka mid a ah, eh, tawxiidkooda iyo asalka diintooda ugu weyn waa masalada imaamada la yidhahdo alimaamu macnaha waxay ka wadaan imaamka dadka u talinayaaye waa in nasan nasan waa in eh, nebigu markuu dhimanayay salawatu rabbi wasalaamu calayh cali bni abi aalib buu xilka u dhiibay nasan calinah markuu tegayey wuxuu u dhiibay nasan wiilkiisa wiilkiisuna wuxuu u dhiibay wiilkii kasii dambeeyey aimadani mid kasta madaxnimadu ijtihaadna kuma timaado doorashona kuma timaado magacaabis oo weliba nas ah waa inay ku timaaday qabaan saas maana waana masaa-isha ugu khatarsan ee asalba u ah diintoodaba asala masalada imaamada waa a'immada marka sidaa ku imaanahaya ee ay rumaysan yihiin ayaa waxay marka qabaan inayna dadka la mid ahayn waxay qabaan inay macsuumiin yihiin imaamiyadoodu inay macsuumiin sida nebiyadoo kaleeto ma gafaan wax ma halmaamaan ma khaldamaan dembi ma galaan waxa ay ku hadlayaan waa wax qalbigooda alla kusoo ridoo sidii waxyi oo kale ah waa macsuumiin saas daraaddeed a'immada hadalkooda waxay ka dhigan yahay sidii nas ilaahay soo dejiye kale sidii nas ilaahay soo dejiyo kale ama rasuulku ku hadloo kale ayuu ka dhigaya man saas man oo waxay leeyihiin xataa waxay leeyihiin a'imadoodu xaqu taxliil wa a'imadoodu waxbay xalaalayn karaan waxna waa xaaraamayn karaan awood ba uleey waxaa ka mid a maalan waxay leeyihiin haddaad ilaahay baryayso imaamka magaciisa haddaadan qabsanin lagaa aqbali maayo baryada oo inaad imaamyada magacooda qabsatood ku tawasushood halkaa marto haddii kale waxba kaas kuu socon maaya waxaa ka mid a ah waxay qabaan aimadaasi inay kownka iyagu ku tasarufaan kownka maamulkiisa inay aimadu gacanta ugu jirtay rumaysay nascadana waa nascada suufiyadu ay soo guuriso dariiqooyinka suufiyadu meeshay ka keeneen awliyada iyo qawsul acdamka iyo afarta qudub iyo muxuu ahaayey afartanka abdaasha iyo budalada iyo meeshay ka keeneen waa fikirka shiicada w lanna saamayn weyn baa ka dhexeeya shiicada afkaarteeda iyo suufiyada afkaarteeda asal afkaarta waxaa iskale shiicadaa iskale laakiin fikirkii shiicada wuxuu usoo gudbay dariiqooyinka suufiyada usoo gudbay marka waxay qabaan a'immadoodu inay kownka iyagu maamulaan waxay qabaan inay cilmul og yihiin wixii horay u dhacay iyo waxa imaan doonaba way ka warhayaan bay leeyihin waxaynan ogeyn maba jiraba waxaa ka mid ah meelaha mashaahidda iyo qubuuraha ay weyneeyaan in la aado oo siyaaro loo aado oo la soo baryo oo lasoo soo dawaafo oo wax laga raadsado baa ka fadli badan xajka in lasoo aado saas daraaddeed u fiirsada eeraan iyo dowladaha shiicada ah xajka uma weyneeyaan sida ay u weyneeyaan muxuu ahaayey muxuu ahaayey karbala maalintay tegayaan iyo meesha ay leeyihiin qabriga xuseen baa ku yaalla markay aadayaan iyo tanaa kala weyn boqol goor xajka lasoo aadayo kana fadli badan markaad fiiriso kutubtooda waxay leeyihiin meelaha inaad wax ka raadsataa ka fadli badan halkaasi nasca dariiqooyinka suufiyadu ay soo guuriyeen wey iyaduna oo kutubta suufiyada waxaad ku arkaysaa qabriga sheekh uways haddaad tagto intaasoo goor xaj bay u dhigan tahay meelaha qaarkood wuxuu ku leeyahy xajka isagaa ka fadli badan adigu qabriga sheekh aways untag sheekh hebel tag khalaas xajba kuuma laabnaba qubuuraha qaarkood waxay u sameeyeen waqooyigaasay ka jirtaa qabrigii hh maxaa la hh wadaad baa jira qabriga waqooyiga laga buuqo awbar miyu ah mid baa jira marka wuxuu leeyahay qaababkii xajka oo dhan buu leeyahay meel la orduu leeyahay meel lagu dawaafuu leeyahay meelo la masaxuu leeyahay acmaashii xajka in badan oo ka mida wax u eg bay meesha u sameeyeen fikirkan marka xaggee buu ka imaanayaa fikirkan waa nasca ka imaanaysa shiicada ka yimid waay ah, halkaasuu asalka ku hayaa laakiin annaga maanaan garan xaggee waxna nagaga yimaadeen annagoo dhex taagtaagan baan aragnay wixii uun qabsanayna sooma marka waxyaalahaasaa ka mid ah a'immadooda marka waxay qabaan inay sidaas yihiinoo yacni taqriiban manzilo waxay gaadhsiinayaan mansilada ambiyada ku dhow ama marmarka qaarba xataa way ka sarraysiinayaan ambiyada macna waxaa ka mid a ah masalan afkaarta ay qabaani a'immadoodu waxay leeyihiin wax la yidhahdo alcilmu alladuni alcilmu laduni waagaan suufiyada ahayn baan maqli jirnay cilmi ladunigaas awliyadu inay leeyihiin cilmu laduniga waxa weeye waa cilmi xagga rabbi ka imaanaya oo kitaab iyo sunno aan loogu noqonaynin oo addoonka qalbigiisa ilaahay ku soo ridahayo fahansiinayo adiga soo ma aha caamay baa tahay haddaad qur-aan iyo sunno akhrido laakiin cilmi waxaa jira ilaahay agtiisa laga qaato cilmigii khadir ah cilmi ladiniga waxay u yaqaanaan khadir iyo muuse markay kulmeen qisadooda soo garanaysaa khadir wuxuu lahaa bay leeyihiin cilmi laduni ah muusena cilmi daahir buu ku socday leeyihi saas daraaddeed awliyadu cilmigoodu waa laduni waa cilmi qarsoon oo fahamkiisu iyaga mooye cid kale uusan u baxayninba sidaasoo kale shiicadu qabaana waxay leeyihiin aimadoodu waxay leeyihiin waxa la yidhahdo cilmi la dunya oo ilaahay ka qaataan oo waa midka dhihi jireen xaddaanii qalbii can rabbii ah, qalbigaygaa ii warramayo oo yuu kaaga warramay rabbigaybuu iga warramay ah, ma jirto muxuu ahaay xaddaanii muxuu ahay eh, fulaan can fulan can fulan can rasuuli illah can jibriil can illaahi ma jirto waa toostoodu xadaanii qalbii can rabbii qalbigaygaa ii warramay yuu kaaga waramay alluu iiga waramay kashfiga waxaa la yidhaahda iyo waxbaa la ii fayday iyo cashigaan daalacday iyo kullu daalika afkaartani halkan ku imaanayso marka cilmigaa la duniga ah bay a'immadooda u sugaan oo waxaa ka mida khuraafaadkooda ka mida waxaa ka mid ah afkaartooda masalada la yidhaahdo khawaariq alcaadaadka waxyaalaha bini aadamku caadadiisii waxyaaluhu bartay ka baxsan ee qaanuunka caadada jabinaya bay aada u ictimaadaan mucjizayna ku magacaabaan ruuxii waxyaalaha lagu arkana imaamnimay u ictiraafaan iyo awliyanimo iyo waxbay u ictiraafaan masalan ruux hawada duulahayo kale ruux badda marahaya markab la-aan oo kale muxuu ahay waxyaalaha aan caadiga ahayn ciddii ay ku arkaan waxay yidhaahdaan imaamka haddaan horay loo magacaabin oo nas loo haynin waa inuu mucjizaad noocaasa la yimaado isla taa lafteedana dariiqooyinkuna waa kala mid oo ninku wuxuu awliye noqdaa sideedaba waxyaala lala yaabo markii lagu arko soo ma adiga maantana haddaad cibaado badan tahay oo soolkaagiiyo salaadaadu aad faa'iq tahay cilmigaaga iyo dadaalkaagu badan yahay awliyo laguma yaqaan adiga laakiin weli waxaa loo yaqaanaa mid wax laga sheeg sheegay maalin buu duulay maalin buu wax sheegay maalin buu badda maray maalin buu waxaan la filayna lagu arkay ha qabriguu ka soo baxo isagoo calalla qabaa meel lagu arkay waxbaa la akrina waxaasaa marka laga dhigahayaa usuul wax lagu saleeyo war saxaabadii iyo salafkii iyo dadkii karaamada ahay qiimaha awliye alla ahaa waxaani miisaan uma ahayn waxaasay marka miisaan ka dhigtaan waana asalka iyadana ay ka soo guuriyeen qolyahan dariiqooyinku ay ka soo guuriyeen way maana waxaa ka mid a ah madaahibtooda fikirka la yidhahdo arajca arajca soo noqoshada asalkeeduna wuxuu ka bilowday cabdullahi ibnu saba oo yahuudigii fikirkan baa bilaabay ah laga fikirka shiicada asalkiisa cabdullahi ibnu saba oo yahuudi ree yamaneed ah oo islaamka isku qariyey islaamnimo sheegtay baa asalka fikirka bilaabay fikirka asalkiisa bilaabay wuxuuna ku bilaabay aalubeytka iyo magaca nebiga qaraabadiisa inuu ku gabado kadibna afkaar fara badan islaamka dhex geliyo taxriifiyo islaamka sidaa ku dumiyo fikirkii baa marka dad badan galay oy niyadsami ku qaateen fikir shiicadu saas ku bilowday wuxuu marka ka mid aha afkaartuu keenay waxaa ka mid ahaa cali bni abi aalib ma dhumanin wuu nool yahay daruuruhu ku nool yahay wuuna soo noqon doonaa markuu soo noqdana rag badan buu ka argoosan doonaa fikirkii haddana waa wadeenoo waxay ka dhaliyeen ninkii hadda ugu dambeeyeen sheegayna wiilkii ay lahaayeen god buu galay imaamkooda labiyo ee ugu dambeeye waaye waxay qabaan inuu soo noqon doono oo soo noolaan doono oo godka ka soo bixi doono rajca yidhahdaan kadibna shiicada wixii khilaafsan oo dhan inuu ka argoosan doono dhulkana cadaalad ka buuxin doono dadka kaleetee sunniyiinta khaasatanna cagtu iyaga marin doona waxba reebi maayo hadda gaaluu dili doonaa ma aha gaaladuu dallin doonaa wuu jihaadi doonaa ma aha sunniyiintu eber ka dhigi doonaa waa bal waxay qabaan in markuu soo kaco soo noolaado abubakar iyo cumar inta la soo celiyo inuu inuu deldeli doono ah. abubakar iyo cumar wiilka yarkee godka galee waxba uusan ka jirinba maxaa ka gale waxay leeyiin abubakar iyo cumar waa nimankii balaayadaba keenayo cali bn abi aalib oo imaamkii alla doortay ah nimankii ka boobay wey kursiga imaamnimada ka qaata labadaa inta lasoo nooleeyo buu deldeli doonaayo iyaga dhan ballayn doona ayib saasay qabaan waxaa ka mid a maalan oo yidhahdaa markuu soo kaco waxyaaluhu qaban doona waxaa ka mid a caaisho ayuu xadda ka ofin doonaa bay leeyihi wixii ay gashay xaddii lagama ofinine imaamkaa god ka galay markuu soo kaxo xadda ka oofin doona khuraafaad waxaasoo dhan wax layska leeyahay ma waa wax masaadir ku yaalla waa kutubtooda asaasigaa wax ku yaalla waa ayib saasoo kale hadda maalan wuxuu ku yaallaa naskaasi xaqulyaqiin kitaabka la yidhaahdo oo uu leeyahay majlisi ama majlisi ninka la yidhahdo uu leeyahay maxamed ilbaaqir buuna ka guurinaya warka noocaas in caaisha uu ninkaasi xadda ka oofin waxaaso dhan marka waxa wey khuraafaad arlada ka bartay wey nimankaas ay rumaysayin waxooda wax la gaari kara maa haddaad kutubtooda akrido dadkanaa muslimiinaba isdhihi maysid maalin baa islaam ag maray masdhahay laakiin wax badan baa inaga qabsoono inaan ka warhaynin macna waxaa ka mid ah afkaartooda masalada loo yaqaano tuqyada tuqyadu waa munaafiqnimo waxaana la yidhaahdaa ruuxa kula jooga waxa uu rumaysan yahay inaad la qabto muujiso waxaagana qarso markaad sunni la joogto inaad sunni tahay muujiso abubakar iyo cumar u ammaan haa saxaabadii u ammaan markaad gaal la joogto gaalnimada muujiso haa yaan lagu garanay tuqyaa la yidhaahdaa waana in aad dadka iska qariso oon fikirkaagan la fahmin kolbana aad gashato ruuxa kula jooga shaatigiisa gasho salatuqiyadu waadaas kolba shaatiga ruuxaasi uu qaboo la gasho isqari yaan lagu fahmin waa munaafiqnimo saas ma ila munaafiqnimadu waa un ayaga marka agtooda tuqyadu waxay ka mid tahay asaasiyaadka diintay ka mid tahay waaba min usuuli diin bay ka mid tahay agtooda ruux salaad ka tegay oo kaleeto iyo ruuxa tuqyada ka tegey shiicada agtooda waa isku mid haddaadan tuqyada ka tagto salaad inaad ka tagtaa ila dambisa waa waajib in aad ku dhaqantana waa lagaa maarmaan oo waxaa ka mid a ah masalan hadallada ay kasoo soo guuriyaan yani waxa weye abu jacfar imaam alkhaami imaamka shanaad waxay ka guuriyaan inuu yidhi attuqyatu diinii wa diinu aabaa'ii walaa iimaana liman laa tuqyata lahu tuqyadu ah, waa diintayda waana aabbayaashay diintoodii ruuxii aan tuqyo lahaynna diinba ma leh marka adiga wax qari waana midda hadda caalamka ay kula dhaqmaan waay waxa aad arkaysaane qub iyo qaclaynahayaan ee caalamka muslimiinta in badan oo ka mid oon aqoonin ay la judbaysan yihiin waa masaladii tuqyada waay masalada tuqyada waay ma kuu muujinayo markuu hadda nin shiici aad isu timaadaan wax alla waxaad rabtuu ku hadli waxaad rabtaa nebiguu ku ammaani maasha allah muxuu ahaayey caaishuu ammaani labadii shaykhayn buu ammaanay abubakar iyo cumar maasha allah eh, sunnadii annagu isku mid baan nahay buu dhihi muslimiin baynu isla nahay cadow baynu wada waajahaynaa waan wada dhibannahay ma innagaaba iskhilaafi karna eh, wahaakada waxaad leedahay war kan kan waa weli ilaahay soo diray baad is leedahay markaad aragto hataa yaaba ka muuminsanba khalaas markuu kaa dhaqaaqo soo maaha wixiisiibuu wadanaya ah. qashinkiisi iyo wixii qalbiga ugu jiray oo saas uga wadanaya marka waxaan aan looba fahmi karinba tan waay adigu weligaaba akhri nin uu sidaasoo kale kutubtooda intuu galay akhriyey oo afkaartooda arkay oo muctaqadaadkooda muxuu ahaayey wax ka arkay mooye laakiin mas'aladaa tuqiyada bay caalamka ku sirayaan khaasatan dadka muslimiinta in wax badan la soconin iminkan soomaali iska judbaysanoo eeraan u judbaysa soma bal ah, waxbay kuleeyihiin ba carabtan waaweyn maxay sheegi aan mxu aha maryaha waaweyn maxay sheegi eran waa dawlad jirta waay mana wax iska celinhayo gaalaan iska celinayaa bay leeyihi wax gaala oo iska celinayaa ma jiro mas'alada u baahan inaan fahanno waxa waaye kulli waa lucba siyaasiya waa uun ciyaar siyaasiya waay waa game game siyaasiya weeye mooye eeraan baa intay gaalo waajahday iska celin oo islaam ka qabani ma jirto oo yaa gaalo soo geliya dhul islaam qarnigii toddobaad markii tataarku intay ka yimaadeen china iyo maquuliya meeshaa ka yimaadeen caalamulislaamiga cagta ay mariyeen ilaa baqdaad oo caasimadda ay yimaadeen oo ay qabsadeen oy khaliifkii muslimiinta dileen oo malaayiin muslimiin ah webigan ciraaq mara malaayiin muslimiin ah bil kaamila siduu ibnu kaiir leeyahy bil kaamilaba webiga dhan biyihiisu ay dhiig ahaayeen muslimiintii lagu dilay keliya taariikhda inta la garanayo maqtaladii ugu weyneyd baqdaad markay tataarku soo galeen bay dhacday yaa keenay waay nin la dhihi jiray ibnulcalqami oo shiici ahaa oo khaliifka muslimiinta la taliyo uu ahaa wasiir u ahaa baa tataarka hor waday hoos buu heshiis kale ahaa wuu soo geliyey sidaasay baqdaad ku qabsadeen muslimiintana ku baabi'iyeen taariikhdan cusubna maanta ciraaq yaa soo geliya maraykaniyo reer galbeed ya yaa soo geliya muslimiyiin baa soo geliya shiica soo gelis soo saas maa wahaakada dagaalkii lagu qaaday hadda afghanistaan lagu qaaday eiraan qayb bay ka ahayd marka marka lagu yidhaahdo muxuu ahay gaala layska celinhaya oo lagu muujiyo masraxiye ah gaaliya eiraan baa dagaalamaysa wax jira maaha laakiin dadkaan wax badan la soconini ayaga waa lasga qana tuqyadaa iyo barnaamijkaasaaba ku filanba wabilahi tawfiiq war badanba uma baahna maba qancin kartidba leanna warbaahinta iyo iclaamkaasaa wata wax badan kamalaa dhexi karaysa marka yani waxa weye mas'alada tuqyadu waa asal ka mida usuushooda waana midda ummadda in badanoo ka mida ay ku sireen oo ku wataan way macana ayib waxaa ka mid ah usuushooda ka mida masalada la yidhahdo mutcada mutcada mutcada waxaa la yidhahdaa in dumarka wakti ay kula heshiiyaan inay wada joogaan wakhtigaasi hadduu dhammaadana waxoogaa xoola ay ku heshiiyeen intay siiyaan ka dhaqaaqaan waa nooc markii hore bannaanayd islaamka bilowgiisii laakiin la bedelo la nasakhay laakiin ayagu weli way ku dhaqmaan bal usuusha waaweyn ee diintooda ilaahayba loogu dhawaaday ka mid tahay tuqyadu haweeney baa loo imaanayaa muxuu ahaaye nin iyo haweeney baa is arkaya wuxuu le waxay leeyihiin aan bil wada joogno haye imsaad isiinaysa waxaan ku siinayaa boqol dollar bishaas hay bishaas ayar muxuu ahaay eh, layswadanayaa xaajadaa laysku gudanahayaa bishii markay dhammaatana boqolkeedii dollar baa la siinaya waa lakala dhaqaaqaya soo zina maa waa zino saas way macana suqyadaasina diintooda ka mid ah. waxaan dhihi lahaa eh, mutcada ayado qur-aan ay u deliishadaan oon macnaha kutusaynin bal waxaa ka mid ah suqiyadu dhaacaadka waaweyn bay ku jirtaa waxaa ka mid ah hadalladooda yani waxa weeye la guuriyey oo ku taala kutubtooda man tamataca maratan amina min sakhat aljabbaar waman tamataca maratayn xushira maca alabraar waman tamataca alaaa maraatin zaaxamanii fi ljinaan nebigaa yidhi bay leeyihi ninkii hal mar mutcaysta wuxuu ka nabadgalaa cadhada alle laba goor ruuxii mutcaystana abraartaaba lala soo xashriyaaba saddex ruuxii ka dhigana jannaduba aniga igu cedhiidhiyaa nebi maxamed sal alay slam aniga isagu jannada waa isku cedhiidhiyeynaa oo kii muxuu ahaayey saddex goor mutcaystay hadduu nebi maxamed jagada jannada ku cidhiidh yahay afar hadduu ka dhigo soo dhaafi maayo ya waxaasi waa diinta shiicada waxaasi waa diinta shiicada marka mutcadaasuna waa asal ka mid a ah, usuushooda ka mid a ah. dhowr asaloo kaleeto insha allahu tacala baan ku dari doonaa usuushooda ka mid a ah, laanna waa khatar weyn oo maanta muslimiinta sunnada waajahaysa muslimiinta sunnada khatarta shiicada iyo tashajuca ee waajahaya waa ka halisan yahay khatarta gaalada ee waajahaysa leanna muslimiinta gaalada way fahamsan yihin gaalada way garanayaan gaaladu xoog iyo qajajac iyo muxuyaane laakiin ruuxa muslimkaa gaalku inuu khaldaya waa garanaya kan laakiin shiiciga ah inaad fahamta ma fududa walaalkaadu isaga kaa dhig aduna walaalkaa wad u haysataa afkaartiisana waa kaa qarsan in badan baa ku lumaysa marka in badan baa ku lumaysa khatar badan inay hayaanna waxaad garanaysaa yani waxa weeyaan eh, yani dawladihii asalka u ahaa sunnada iyo dariiqan saxda ah bay maanta halis ku hayaan wax kale iskaba dhaca sacuudiga waa ku jiraan saan horayba idinku sheegay gobolba gobollo dhan ba iyagu leeyihi kuwait warkan iska badda dowladdii ku dhex jiraan oo dhex fadhiyaan maalin dhow dhowr beri ka hor baa la socoteen baan u malanaya warbaahinta mid iyaga ka mida waa kii umulmu'miniina caaisha radi allahu canha aflagaadada ku sameeyey sooma yani xadad wuxuu ahaa muxuu ahay maalmahan ba warbaahintu ka hadlaysa oo laga qaaday jinsiyaddii laga qaaday baxreen sidoo kaleeto waaba aqlabiya la yidhahda iyagaa ka badan sunniyiinta meesha la yidhaha ciraaq way la wareegeen lubnaan way la wareegeen suuriya markii horeba nidaamka haystee ka taliya shiici buu ahaa nusayriya la yidhaha waa shiicada qayb ka mid ah. nimanka la yidhaha ceeraan warkeed iska da waa saldhiggii weynaa waa yaa soo hadhay wey marka innaga soo soomaalida masaakiinta ah malaha waan soo yara fogeyne haddaa laynoo soo dhigtay haddaa inta rag la qaaday soomaali ah oo eeraan la geeyey oo wax la soo baray oo xoolo loo soo dhiibay bay hadda masaajid dhisahayaan marka waa fikir khatar ah ummadiina ayna ka warhayn wax ka mid aan ah marka insha allah tacala si kusii dari doonaa biidn illah hada billahi tawfiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi wasalam